بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaynu bilaabi doonaa insha allah kitaabkii laakiin waxaan ka hormarin doonaa tarjamo kooban oo mualifkuu leeyahay iyo kelmad yaro ku saabsan cilmiga luqada iyo ahmiyaddiisa mualifka kitaabka leh sida markaa kitaabka waa idiin qorayo magaciisu waa muxamed ibnu muxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu xuseyn alruucayni wuxuuna caan ku yahay xataab laqabkaas ayuu caan ku yahay waa faqiih maalikiya weeyaan wuxuu ka soo jeedaa bilaadka la yidhaha bilaad maqrib marocco meesha loo yaqaano ayuu ka soo jeedaa laakiin wuxuu ku dhashay magaalada maka sanadku markuu ahaa sagaal boqol iyo labadii hijriga ayuu magaalada maka ku dhashay makuuna ku barbaaray markii dambe wuxuu ku dhintay taraabulis oo magaalo ka mid ah marocco ayuu ku dhintay sanadku markuu ahaa sagaal boqol afar iyo kontonkii hijriga bimacnaa labiyo konton sano ayuu noolaa labiyo konton sano ayuu noolaa wuxuu leeyahay musanifku mualafaat funuun kala duwanah mualafaadkaas waxaa ka mid a ah kitaabka caanka ah oo la yidhaahdo mawaahib uljaliil fii sharxi mukhtasar alkhaliil oo ah yani markaa fiqiga maalikiga wuxuu kaloo leeyahay sharax uu sharxayo waraqaadkii uu lahaa imaamu alxaramayn oo u bixiyey qurat lcayn bisharxi lwaraqaat lilimaam alxaramayn wuxuu kaloo leeyahay risaalo la yidhaahdo albishaara alhanii'ah bianna taacuuna laa yadkhulu makkata walmadiina waa risaalo markaasi uu ka hadlayo yacni taacuunku xanuunkaas nin uusan gelaynin magaalada maka iyo madiina waxaa ka mid a ah kutubtiisa kitaab la yidhaahdo tafriixu alquluub bilkhisaali almukafirati lima taqadama wama taahara min addunuub waxaa ka mid ah kitaab la yidhahdo taxriiru alkalaam fi masaa'il aliltizaam waxaa ka mid a ah kitaab la yidhahdo hidaayat asaaliki almuxtaaj waxaa ka mid ah istikhraaj awqaat alsalaah bilacmaali alfalakiyati bilaa aalah waxaa ka mid ah kitaabkeennan mutamimat alajrumiya ayaa ka mid ah marka musanifku raximah allahu tacaala kitaabkan wuxuu ku dhammaystirayaa kitaabkii ajruumiyada ahaa sida magaciisaba aad ka fahmaysid mutamimatu alajruumiya ajruumigi buu dhammaystirayaa wuxuu ku siyaadinayaa bacdu alabwaab oo markaa uusan sheegin saaxib alajruumiya waxaa ka mid a ah abwaabtaas uusan sheegin saaxib alajrumiya oo marka uu ku siyaadinayo baabka yani markaa ishtigaalka ayaa ka mid ah tacajubka ka mid ah waxaa ka mid ah cadadka waxaa ka mid ah waqafka abwaabtaasoo dhan ma sheegin saaxib alajruumi abwaab dheeraada weeyaan oo marka isagu ku daray waxaa jira bacdu alfusuul saasoo kale uu siyaadiyey sida albinaa saaxib alajruumiya binaha kamuusan hadlin laakiin alxaaab uu ka hadlaya isagu binaaga wuxuu kaloo ka hadlaya alxuruuf almushabahatu bileysa xuruufta laysa lagu shabaho uu ka hadlayaa saaxibu alajrumiya kamuusan hadlin wuxuu ka warrami doonaa afcaal almuqaaraba afcaal la yidhaahdo oo saaxibu alajrumiya markaasi uusan sheegin kadalika wadcigii ajruumiga fii bacd alaxyaan ma iltizaamayo oo wuxuu ku samaynayaa taqdiim iyo ta'khiir oo tawaabicda cadafka iyo nactiga iyo tawkiidka iyo bedelka yacnii wuxuu sheegayaa marka baawlmarfuucaat waalmansuubaat waalmajruuraat markuu dhammeeyo ayuu sheegaya baynamaa yani markaasi saaxib alajrumiya sidaa u khilaafsanaa kitaabkan mutamimada waa la sharxay oo culimmadu ihtimaam gaara ayay siiyeen culimmada sharxday waxaa ka mid ah sheekh alfaakihi wuxuu ku sharxay kitaabu ku magacaabay alfawaakih aljaniya calaa mutamimati alajruumiya alfawaakih aljaniya calaa mutamimati alajruumiya waa sharax markaa uu sharxayo kitaabkan mutamimada waxaa ka mid a ah shuruxaadka sharaxan caanka ah mashhuurka ah oo la alkawaakib aduriya bikawaakib adduriya calaa mutamimati alajruumiya ou leeyahay alahdal sheekha caanka ku ah ee kitaabkaas leh waxaa ka mid ah kutubta markaa sharaxday kitaabka la yidhaahdo addura albahiya calaa mutamimati alajrumiya waxaa leh sheekha yemaniga oo leh axmed taabit ayaa leh culamada yamanta ayuu ka mid yahay waxaa ka mid a ah kitaab la yidhaahdo altatimatu alqayima cala almutamimati alajruumiya waxaa leh kitaabkaasi maxamed alamiin alharari sheekha iska leh manaahil rijaal calaa alaamiyat alafcaal sheekha iska leh ayaa markaasi saaray wuxuuna yani markaa sheekhu uu ku sameeyey kitaabka matniga wuu icraabay matniga yani markaa mutamimada wuu icraabay sharaxna wuu saaray marka sharaxii iyo markaasi icraabtii intaa waxaa usii dheer tacliiqaad uu ku leeyahay sharaxa faakihi faakihi oo kitaabka sharxay buu sharxiis tacliiq sii saaray marka tacliiqaas sharaxa faakihi uu saaray iyo yani markaas sharaxa uu sharxayo kitaabka asagu mutamimada uu sharxayo oo uu u bixiya atimmat alqayima iyo icraabta intaba hal kitaab isugu geeyey kitaabka waa saddex juz oo waaweyn weeyaan alaaa mujalladaad waaweyn weeyaan daar alminhaaj ayaa daabacday marka saddexdaas shay ayuu isugu daray waxaa ka mid a ah kitaabkan markaasi tacliiqaadka yaryar ou abu anas almahdari taxqiiq wa tacliiq yani markaa sharxa yaroo markaa koobanoo marka mutadaawalka ah waxaa nadmi ku sameeyey kitaabka oo nadmiyey sheekh la yidhahdo maxamed aadam alwalowi alethoobi baa nadmi ku sameeyey oo wuxuu u bixiyey albahja almardiya fii nadmi almutamima alajruumiya marka kutubtaasi waa kutub ictinaa ku samaysay kitaabkan waana kitaab yani markaasi aada u qiimo badan cibaaradiisuna waa cibaara salisa waa cibaaro yacni fudud weeyaan kutubta qaarkood cibaaraadka isticmaalayaan noocan ma waxaa ku sugan rakaako iyo adayg baa ku sugan laakiin musanifku asagu markaasi cibaaradu isticmaalayo waa cibaaro sahlan weyn wuxuuna ku socdaa namadka ibnu maalik alfiyadiisa namadkiisuu ku socdaa oo wuxuu iska ilaalinayaa khilaafaadka iyo masaa-isha khilaafiga isu khilaafsan yihiin bayn alkuufiyiin waalbasriyiin iyo yani markaa madaahibta kala duwan khilaafaadka u dhexeeya asagu waa iska ilaalinaya yani masaaisha laisku waafaqsan yahay oo caamkaa ayuu ku socdaa sheekhu marka cibaaradiisuna waa cibaaro fudud saa darteed dad badan asagay ku fahmaan naxwaha qof markuu ajrumiyaha soo dhigto isagoo noocamaa laga yaaba xoogaa inuusan si fiican u fahmin oo isleeyaha kugu celiya ajrumiyihii hadduu dhigto mutamimada si fiican uu fahmo yacni markaasi waa kitaab lagu fahmi karo naxwihii oo khilaafaadkii iyo markaasi alfaadii adkayd iyo hadalkii faraha badnay asagu male waa hadalkoo kooban oo waadixa oo marka masaa-ishii loo baahnaana oo markaa sheekhu uu ka warramayo culuumul carabiyana waa culum markaasi ahmiyad gaara leh oo markaas culimmaduna ay tilmaameen luqaddan carabiga ahmiyaddeeda waxay allah tusinaya waxaa ka mid ah in qur'aankii lagu soo dejiyey oo qur'aanka la akhrinayo waa carabi waxaa lagu soo dejiyey luqa carabiya nazla bihi aruuxu alamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin luqa alcarabiya lagu soo dejiyey inaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun marka qiimo waxaa ugu filan luqadani inay tahay ashrafu lugaat wa afdalu lugaat wa awsacu lugaat waxaa ugu filan in qur'aankii munazalka ahaa waxyigii ilaahay inuu markaasi u doorto luqada alxaafid ibnu kaiir wuxuu ohanayaa luqat lcarabi afsaxu luqaat wa abyanuhaa luqadda carbeed yan waxaa weeyaan luqaadka midda ugu fasaxsan weeyaan waa midda ugu cad wa awsacuhaa waa midda ugu waasacsan wa akharuhaa ta'diyatan lilmacaani alatii taquumu binnufuus ayadaana markaa ugu badan gudashada markaasi macaani nafta ku qumtay luqo lagu guto waxaa naftaada ku sugan oo aad doonayso inaad sheegto luqo lagu guto waxaa ugu haboon oo yani ugu badan luqadda carabiga falihaada unzila ashrafu lkutub biashraf luqaat wuxuu oranayaa alxaafid ibnu raximah ullah maadaama luqadaas ay tahay oo wax allo waxaad doonaysa inaad sheegto aad yani ka helayso inaad alfaada aad ku cabirto waxaa lagu soo dejiyey kutubta kii ugu sharafta badnaa ayaa lagu soo dejiyey biashraf luqaat oo luqa alcarabiya ah eh, kadalika wuxuu ohanaya abu isxaaq azajaaji wuxuu ohanaya waxaan maqlay abulcabaas almubarid oo odhanaya salafku waxay odhan jireen calaykum bilcarabiya waa carabiga laazima fa inaha almuru'atu daahira waa shaksiyad wanaag yani markaa qofka ka muuqanaysa weeyaan cumar bnu khataab radia allahu canhu markaa dadka wuxuu amri jiray in luqadan la barto tacallamu alcarabiyata fa inaha min diinikum war carabiga barta maxaa yeelay luqadda carabeed diintayna ka mid tahay diintiinna ayay ka mid tahay wuxuu odhanayaa alimaamu shaafici raximah llahu tacaala man tabaxara soo si gaar ooga hadlay naxwaha man tabaxara fi naxwi ihtadaa ilaa kulli alculuum qofka baxar ku noqda bimacnaa si wacan qofka u bartaa yacni culuumtoo dhan wuu ku hanuunayaa culuumtoo dhan wuu ku hanuunayaa bimacnaa wuu garanayaa waxaa kaloo laga soo wariyey inuu yidhi laa us'alu fi mas'alatin min masaa'il alfiqhi ila ajabtu canha min qawaacid naxw shaafici baa odhanaya layma weydiiyo mas'alo ka mida masaa'isha fiqiga ah layma weydiiyo ilaa waxaan ku jawaabaa jawaabteeda waxaan kala soo baxaa qawaacidda naxwahan kala soo baxaa buu leh qawaacidda naxwaha ayaan kala soo baxaa ayuu leh marka inuu markaas cilm muhim uu yahay ayaad markaa fahmaysaa kadalika sheekhna ibnu khalduun raximah llahu tacaala wuxuu odhanayaa ina alaham almuqadam min culuumi luga huwa naxw yani culumta luqada way kala horeysaa lafteeda kala muhim ah marka waxaa ugu muhiimsan buu leeyahay oy tahay in lagu bilaabo cilmiga markaasi naxwaha fayucrafu yucrafu alfaacilu min almafcuul walmubtadau min alkhabar si qofku markaa u kala saaro faacilkii mafcuulkii mubtadihii khabarka si u kala saaro in markaa uu barto waa muhim weeyaan mujaahid waxaa laga soo wariyay inuu yidhi laa yaxilu liaxadin yu'minu billahi walyowmi alaakhir an yatakalama fi kitaabi illaahi ila ida lam yakun caaliman bilugaati alcarab yacni ooma banaano xalaal ooma ahan qof alla iyo aakhare rumaysan inuu kitaabka ilaahay ka hadlo bimacnaa uu fasiro asagoo markaas luqadii carabeed aan aqoon u lahayn isagoon aqoon u lahayn in markaasi uu ka hadlo maaha saas darteed culimada qaar waxay yidhaahdeen yani marka kalaamka alle macnihiisa iyo tafsiirka iyo markaas axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu fahmi karaa qofku inuu luqadda carabiga garanayo luqadda carabiga inuu garanayo qaala almualifu raximah llahu tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacd bismi illaahi magaca ilaahay baan ku bilaabaynaa allihii arraxmaani naxariista ku sifaysnaa sifatu daat laga dhigo allihii arraxiimi addoommadiisa gaarsiinayey raxmadda cidda uu doono addoommadiisa ka mid ah alxamdu jinsiga mahad lilaahi allay u allihii rabbi alcaalamiina caalamiintoo dhan rabbiga uu ahaa wasalaatu amaan iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa ha ahaato muxamadin muxamed korkiisa ha ahaato wa calaa aalihi nabiga aalkiisa calayhi salaatu wasalaam korkooda ha ahaato wa saxbihi wa calaa saxbihi saxaabadiisa korkooda ha ahaato ajmaciina dhammaantood aalkaas iyo saxaabadaa dhammaantood korkooda ha ahaato wa bacdu ay bacda alxamdalah wasalaax xamdiga iyo salliga iyo salaamta kadib fa haadihi tani muqadimatun waa muqadimu muqadimadaasoo fii cilmi alcarabiyati ku saabsan cilmiga carabiga muqadimadaasoo mutamimatun dhammaystiraysa limasaa'il alajiruumiya kitaabkii ajiruum loo nisbeeyey masaa'ishiisay dhammaystiraysaa muqadimadaasu takuunu ahaanaysa waa sidatan mid u dhaxaysa baynahaa ajruumiyadii iyo bayna hayrihaa hayrkeed min almutawalaati xaal markaa hayrkaasi u yahay nafaca allahu allaha ku anfaco bihaa muqadimadan dadka allaha ku anfaco iyo cidda markaa baranaysa kamaa nafaca su allah ugu anfacay biaslihaa asalkeedii oo ajrumiye ah filxayaati nolosha allaha ku anfaco iyo wa bacda almamaati geerida kadib innahu alla qariibun alla dhow weeye mujiibu dacawaati baryooyinkan alla waa ajiiba wuxuu ka bilaabay sheikhu raximah llahu tacaala kitaabkiisa bisimku ka bilaabay iqtidaa'an bilkitaab alcasiiz asagoo ku dayanaya qur-aanka kariimka ana qur-aanka waxaa laga bilaabay bisinka bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka isagoo ku dayanaya sheekhu kitaabka qur-aanka ah ayuu ka bilaabay yani bisinka saasoo kale isagoo ku dayanaya nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam markuu nebigu rasaa qorayo wuxuu ka bilaabi jiray bisinka bismi illaahi araxmaan araxiim waxaa loogu bilaabaya tabaruk la barakaysanayo magaca ilaahay saasoo kale iyadoo iqtidaa ay tahay bilkitaab oy tahay iqtidaan binabiyi calayhi salaatu wasalaam saasoo kale waxaa ku sugan tabaruk magaca ilaahay la barakaysanayo kadib wuxuu sheekhu ku xujiyey bisinka markuu tilmaamay xamdiga ayuu ku xujiyey bisinkan iyo xamdigan waa zawaa'ida markaasi uu ku ziyaadiyey bay ka mid tahay oo saaxib alajurumiya kitaabka wuxuu ka bilaabi jiray alkalaamu huwa lafd buu ka bilaabi jiray laakiin bisinkan iyo xamdalada iyo waa zawaa'ida markaa iyo mutamimaadka dheeraadka uu ku darayo yani markaa xataab uu ku darayo kitaabkay ka mid tahay wuxuu ka bilaabay marka markuu bisinka sheegay kadib xamdigii xamdiguna sida markaa la garanayo waxa weeyaan wasfu lmaxmuudi bilkamaal maca almaxabati wataciim sida markaa culimmadu ay ku tacriifiyaan cidda la ammaanayo in lagu sheego kamaal wafu maxmuud kan la ammaanayo in lagu tilmaamo bilkamaali dhammaystiran maca almaxabati wataciim intaa waxau sii dheer jacayl iyo weynayn la weynaynayo labadaa shay markay isku darmaan yani isu yimaadaan waa waxaa imaanaya xamdi sidaa marka la leeyahay oo quyuudda lagu xirayo yacni waxaa lagu saarayaa madxigaa lagu saarayaa oo madxigu waxa weeyaan wasf almaxmuudi bilkamaal bas yacni ciddan la ammaanayo in lagu sheego kamaal iyo dhammaystiran ayada markaa maxaba iyo tacdiim aan loo haynin dayib waxaa laga yaaba qofku intuu qof xoolo siiyo inuu ya ammaan oo markaa intuu ammaano o ammaano ammaano wuxuu adka dhaafiya ammaantiisa wuxuu u ammaanayaa jacayl ooma hayo tacdiimna oma hayo muxuu u ammaanayaa maadaama xoogaa uu siiyey intaas ayuu u ammaanaya marka maxaba iyo tacdiim oma hayee yacni markaa xoolaha la siiyey darteed ayuu u ammaanayaa kaasoo kale marka waxaa loo yaqaanaa madxi xamdi maaha maadaama qaydkii ahaa maxabiya tacdiim laga waaye wuxuu ku sheegay marka rabbi subxaana wa tacaala xamdi iyo ammaan dhammaanteed inuu asagu leh rabbi alcaalamiin wuxuu ku sifeeyey alle inuu yahay caalamiinta yani markaa rabbigood caalamna maa si wallaahi weye wixii alle ka soo haroo dhan caalam weeyaan marka caalamiinta rabbigood yani marka ayaa marka wuxuu leeyahay ammaantaas iyo xamdigaas wuxuu kaloo sheegay yani marka uu tilmaamay sheekhu oo ku sallihiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo uu salaamay salliguna marka la leeyahay allah ku salliyey nebigiisa waxaa loo jeedaa hanaa'uhu calayhi fi lmala'i alaclaa marka la leeyahay ilah baa ku salliyey nebi maxamed waxaa loo jeedaa uu ammaanay almala alaclaa dhexdooda ayuu ka ammaanay hanaa'uhu calayhi fi lmala'i alaclaa sida marka uu ku fasiray abulcaaliya alriyaaxi markuu fasirayey asalaatu llaahi calaa nabiyihi waxaa loo jeedaa biyo hanaa'uhu calayhi fi lmalai aclaa ayaa salaad la yidhaahdaa wuxuu ku xujiyey salaamtii salligii salaamtii buu ku xujiyey wuxuu noogu xujinayaa qur-aanka waxay ku soo arooreen ayagoo markaas ku lamaan ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala nabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima imaamu nawowi iyo keyrkii waxay tilmaameen in la kala saaro oo salliga laga gaar yeelo salaamta oo salaamta aan lagu darin waa makruuh buu sheikhu imaamu nawowi raximah llah waa makruuh buu yidhi allahuma salli calaa muxamed muxamadka inaad dhahdo oodan salaamtii raacinin waa makruuh buu sheikhu yidhi maadaama qur-aankiiba ayagoo maqruun ah oo isku lamaan lagu sheegay waa in markaasi la israaciyaa sayidna wuxuu u jeedaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo nabiga isaga inoo sheegay inuu sayid yahay ana sayidu waladi aadam walaa fakhra nebi aadam caruurtiisa anaa sayid u ah arrinkaa faan igama ahan arrinkaasi faan igama ahan laakiin culimmadu waxay tilmaamaan marka nebiga lagu salinayo calayhi salaatu wasalaam salaada fii ahnaai salaa ma soo aroorin in lafdiga sayid lagu daro oo qof markuu atixiyaadsanayo inuu yidhaahdo allahuma salli calaa sayidina muxamadin wacalaa aali muxamadin yani lafdigaa sayidkaa kuma soo aroorin sidaa asheikh alalbani raximah allahu tacaala uu tambiihiyey kitaabkiisa sifatu salaati nabiy saa darteed waa kalad dadka markaasi markay tashahudka dhammeeyaan nabiga ay ku salinayaan yani lafdi sayid ku daraya waa qalab maadaama aysan soo aroorin soorarta waxaa weeyaan iyadoo markaasi lafdigaa sayid uusan la socon iyadoo markaa fii atnaai salaa aysan ahayn allahuma salli calaa sayidina waa laska odhan karaa lakin fii atnaai salaa kumay soo aroorin calaa sayidina muxamed muxamedna waa magacyihiisa nabi maxamed calayhi salatu salam magac ka mida weye magacyihiisu way badan yihiin muxamed keliya maahan marka magacyihiisa maxamed baa ka mid ah qur-aankana wuu ku soo arooray dhowr mawduc buu kaga soo arooray muxamedun rasuulu waa magaciisa maxamed iyo axmed labadaasa qur-aan kusoo arooray laakiin magacyihiisu labadaas keliya maahane nabigu wuxuu leeyahy magacyo fara badan ayuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam kadib wuxuu ku salliyey oo salaamay aalkii aalkuna culimmadu waxay yidhahdeen haddii sia loo sheego oo atbaacaan la raacin atbaac haddaan la raacinin waxaa loo jeedaa cid alla ciddii nebi maxamed rumaysa calayhi salaatu wasalaam maadaama fii maqaami ducaa la joogo atbaacna aan la raacinin waxay ku dhacaysaa cid alla ciddii rumaysa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa loo jeedaa aalka laakiin haddii atbaac la raaciyo aalku wuxuu ku kooban yahay qaraabadiisii mu'miniinta ahaa weliba qaraabadiisii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam weliba kuwii mu'miniinta ahaa ayaa loo jeedaa haddii atbaac la raaciyo wey atbaacdaas marka waxaa soo gudagelaya ciddii markaa qaraabadiisa aan ahayn laakiin haddii aan la sheegin sida mawdican oo kale oo aal keliya la sheego maqaamu ducana la joogo culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa fiican in lagu fasiro muminiintiisyani muminiintii kuwii rumeeyey oo dhan in lagu fasiro wasaxdii marka maxay noqonaysaa cadfu lkhaasi cala alcaam bay noqonaysaa markaas oo saxaabadii marka waxay ku dhacaysaa saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabina waxaa la yidhaahdaa cid kastaoo nebi maxamed la kulantay isagoo rumaysan oo sidaa ku dhimatay ay ayaa saxaabi la yidhaahdaa man laqiya anabiya sal allau alay wasalam mu'minan bihi wamaata calaa dalik walow takhallalat fiihi rid cala alasax kaasa waxaa loo yaqaanaa saxaabi cid kastoo nebi maxamed la kulantay calayhi salaatu salaam oo markaasi rumaysay oo sidaa ku dhimatay walow yani qofkaasi intuusan dhiman ka hor ha ridoobay macnaa markii dambe islaamnimaha ku dhintee waxa wuxuu noqonayaa saxaabi buu noqonayaa saxaabada nebiguna calayhi salaatu salaam yani way fara badnaayeen oo ilaa boqol afar iyo labaatan kun baa la gaarsiiya saxaabada boqol afar iyo labaatan kun oo saxaabi inay ahaayeen saxaabadu ayay markaasi culimmadu tilmaameen marka aalkii waxay noqonayaan marka atbaacdiisii oo dhan saxaabadiina marka waxay noqonayaan markaa ciddaa gaarkaan u sheegnay intaa markuu sheegay wuxuu sheekhu bacdu lafdiga waa waxaa loo isticmaalaa yani marka laga wareegayo isluub isluub kale loo wareegayo ayaa marka lafdiga bacdu la isticmaalaa sida fiicanna waxa in la isticmaalo amaa bacdu baa fiican waayo nabigu calayhi salaatu salaam amaa bacdu buu ohan jiray amaa bacdu fa ina asdaqa alxadiid kitaab ullah imaam albukhaarina wuu baabaystay baabu istixbaab alkhatiib qowlu amaa bacdu inay mustaxab tahay yani khatiibku inuu yidhaahdo amaa bacdu marka amaa bacdu buu asalku ahaa taasaa marka asala wa bacdu lafteed waxay leeyihiin yani waa la isticmaali karaa laakiin midda kusoo aroortay sunnada waa amaa bacdu weeyaan wuxuu sheekhu tilmaamay raximahullah markuu intaa ka soo baxay inay tahay kitaabkan inuu yahay muqadimo muqadima iyo muqadama labaduba waa la isticmaalaa muqadima badan in daalka la kasriyo muqadima muqadimadu yani waxaa loo jeeda marka muqadimo la yidhaahdo waa midii hormarinaysa wey yani calaa aalibiha cidda barataa ayay hormarinaysaa oo maxay ka hormarinaysaa kuwa lamidka oon baran bay ka hormarinaysaa muqadima haddii la yidhaahdo weeye oo daalka la kasriyo haddii la fatxiyo waa qaliile haddii muqadamatun la yidhaahdo waxay noqonaysaa waa lasoo hormariyey muqadama waa lasoo hormariyey oo kitaabkan ayuu wuxuu ku sheegaya inuu yahay muqadama inuu yahay ayuu ku sheegaya muqadimadan waxay ku saabsan tahay buu sheekhu yidhi cilmi luqa alcarabiya bay ku saabsan tahay cilmiga kuma saabsana fiqi kuma saabsana ayib tafsiirna kuma saabsana xadiidna kuma saabsana waxay ku saabsan tahay luqa alcarabiya ayay ku saabsan tahay culumta carabiguna cidna waxay sheegeen inay yihiin labiyo toban fani marka hadda mawdica muxuu ujeedaa naxwu hadda ujeedaa sheikhu waa min tacbiiri lkulli wa iraadati iljuzi fa haadihi muqadimatu fii cilmi naxwi meesha odhan lahaa ayaa wuxuu yii fii cilmi alcarabiya marka naxwuhu maadaama uu yahay qayb ka mida culuum alcarabiya waa min tacbiir ilkulli wairadati ljuz culuum alcarabiya ayuu cabiray laakiin maqsuudku waxa weeyaan cilmu naxwi ayuu markaa sheekhu u jeedaa kadib sheekhu marka wuxuu inoo tilmaamay kitaabkani inuu ku saabsan yahay cilmiga carabiga isagoo markaa u jeeda naxwaha wuxuu dhammaystirayaa buu sheekhu yihi mutamimat aljruumiya jruumiyadii aan soo aragnay ayuu dhammaystiraya waana soo tilmaanay bacd almasaa'il inuu markaa sheekhu ku siyaadinayo waa kitaab waasita buu sheekhu udhexeeya yani marka wuxuu udhexeeya ajrumiyada iyo ajrumiyadii wuxuu udhexeeya kutubta waaweyn oo dhaadheer ayuu udhexeeya sida alfiyada iyo shuruuxaadka alfiyada iyo kuwa lamidka ayuu udhexeeya waa waasita kadibna sheekhu marka waa duceeyey in markaasi ilahay uu ku anfaco cidda dhiganaysa iyo ciddii qortayba ilahay inuu ku anfaco sida loogu intifaacayba asalkeedii asalka uu sheegaya waa matnigii wey matnul ajrumiyihii weeye waa lagu intifaacay in lagu intifaacayna waxaa daliil oo tusinaya cid kastoo naxwo bilaabaysa waxay yani ka bilowdaa kitaabka ajruumiyaha ah marka nafcigiisu inuu intifaacay oo lagu intifaacay ayaa markaas halkaas ayuu tusinaya wuxuu sheekhu raximah llah alxamdu jinsiga mahad lilaahi ilaah buu u sugnaaday allihii rabbi lcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaa wasalaatu amaan iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa ha ahaato muxamedin ka bedel muxamedin maxamed korkii ha ahaato wa calaa aalihi aalka iyo nebiga qaraabadiisa ama aalka mu'miniinta korkooda ha ahaato oo haddii aan ku fasirno aalka inay yihiin markaasi muminiintii rumeeyey ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waana sida markaasi ninkii la odhan jiray nashwaan alximyari yani markuu tilmaamayey aalka haddii lagu kooba buu yidhi nebi maxamed qaraabadiisa waxay noqonaysaa buu yidhi in lagu salliyo kii lunsanaa oo markaa abulahab ahaa aalu nabiyi hum atbaacu millatihi aalka nebigu waa kuwii diintiisa raacay buu yidhi min alacaajimi wasudaani walcarabi noocay yihiinba kuwaasaa nebi maxamed aalkiisa ah low lam yakun aaluhu ilaa qaraabatahu sala almusalli cala algaawi abilahabi haddii la yidhaahdo aalku waa qaraabadiisi bes cid kale oo markaasi salligaas iyo salaamtaas cid ku dhacayso waa qaraabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo muminiinta kale ma soo gudagalayan hadii la yidhaahdo qofku wuxuu ku salinayaa buu yidhi kii lunsanaa oo abulahab ahaa haddii xataa lagu koobo aalka qaraabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa loo jeedaa kuwii muminiinta ayaa loo jeedaa wacalaa aalihi aal korkooda ha aato salaadaas iyo salligaas iyo wasaxbii saxaabada korkooda ajmacina dhammaantood ajmacina waxaa lagu tawkiidinaya saxaabadii aalka lagu tawkiidinaya ajmacina dhammaantood markaas calaa jamiici asaxaabati wa jamiici ilaal wa bacdu intaa kadib waa l wowgaas ayaa wuxuu naaib ka yahay ama ama wowgaas wa bacdu wowgaas wuxuu naaib ka yahay amaa amadaasna waxay naaib kasii tahay mahmaa yakun min shayin oo wada socotaa bay naaib ka tahay bay yidhahda badu intaa kadib ay bacd alxamdalati wasalaati cala nabiyi sal slam wala ahl fa haadihi tani muqadimatun waa muqadimo waa mid wax hormarinaysa ay muqadimatun calaa aalibiha aw calaa saaxibiha qofka bartaa iyo qofka markaasi dhiganaya ayay hormarinaysaa waxay ka hormarinaysaa midka aan dhiganoon baran bay ka hormarinaysaa muqadimadaasoo fii cilmi alcarabiya fii cilmi luqa alcarabiya cilmiga luqadda carbeed ku saabsan muqadimadaasoo fii cilmi luqa alcarabiya ku sugnaatay cilmiga luqadda carabiga ka warramay muqadimadaasoo mutamimatun dhammaystiraysa limasaa'il alajruumiya ajruum ninkii la odhan jiray kitaabkii loo nisbeeyey masaa ayay dhammaystiraysaa muqadimadaasoo takuunu ahaanaysa waasidatan mid u dhaxaysa baynahaa ajruumiyadii iyo wa bayna hayrihaa hayrkeed min almutawilaati xaalu yahay hayrkaas bimacnaa kitaabkan muqadimadu ku magacaabay waxay udhaxaysaa ajruumiyadii aan soo aragnay iyo kutubta mutawalaadka bay udhexaysaa waa waasito weeye nafaca allahu allaha ku anfaco bihaa bi hadihi almuqadima addaarisa walmu'allif kan dhiganaya iyo kii qora labaduba allah ku anfaco oo midka dhiganaya intifaaceedu wuxuu noqonayaa kan dhiganaya inuu ku intifaaco intifaaciisu wuxuu noqonayaa inuu ku fahmo markaasi luqadii inuu ku fahmo saasuu noqonaya intifaaciisu kii qorana wuxuu noqonayaa markaasi inuu janno ku helo kamaa nafaca su alla ugu anfacay biaslihaa asalkeedii asalkeedina wuxuu ujeedaa alajrumiya ayuu ujeedaa sheikhu kamaa nafaca su allah ugu anfacay biaslihaa asalkeedii oo matniga ajrumiyada ahaa filxayaati allaha ku anfaco oo nafaca lagu tacalujinaya filxayaati nolosha dhexdeeda allaha ku anfaco iyo wa bacda almamaati markuu dhinto kadib allah ku anfaco inahu alle qariib mid dhow weeye mujiibu dacawaati dacawaadka iyo baryooyinka alle markaasi waa jiiba qaala almualif raximah اllahu tacaala alkalaamu huwa allafdu almurakabu almufiidu bilwadci alkalaamu kalaamku huwa kalaamku allafdu waa dhawaq lafdigii almurakabu murakabkaa oo isasaarraa murakabkii almufiidu wax faa'iideynayey bilwadci wadci wax ku faa'iideynayey wuxuu bilaabay sheekhu raximah اllahu tacaala kitaabkii iyo maqsuudkii wuxuuna ka bilaabay tacriifka kalaamka waxay u yaqaanaan nimanka naxwiyiinta ah kalaam ayuu inoo sheegay wuxuu tacriifinayaa kalaamu naxwiyiin wuxuuna ku tacriifinayaa wixii laga helo afar shay ayay naxwiyiin kalaam u yaqaanaan afartaa qayd uu sheekhu sheegay wixii laga helo ayaa kalaam la yidhaahdaa sida ayagoo uma yaqaanaan luqawiyiin oo marka iyagoo ay tacriifinayaan luqawiyiintu kalaam waxay ku tacriifiyaan nutqun mufhim nutqun mufhim bimacnaa wax lagu dhawaaqay oo wax fahamsiiya wax kastoo lagu dhawaaqo oo wax laga fahmo luqawiyiintu waxay u yaqaanaan kalaam bay yidhaahdaan haddii lagu tacriifiyo eh, kalaamka xagga luqada nutqun mufhim waxaa meesha ka baxaya eh, bacdulfiraq waxay sheegaan oo ah alkalaamu nafsi alashaacira waxay ka mid yihiin qolooyinka sugaya alkalaamu nafsi iyagoo markaa u daliishanaya beytkii alakhdal annasraani oo ahaa ina alkalaama la fi lfu'aadi wa inamaa jucila allisaanu cala alfu'aadi daliila culimmadu qadiiman wa masaladaasi way radiyeen alkalaamu nafsi markaa ay ku magacaabayaan culimada radisa waxaa ka mid ah ibnu qudaama raximah llahu tacaala wuxuu oranayaa subxaana allah hada min acjab اlashyaai wa darafiha yani waa wax lala yaabo wey tarakuu qowla allahi wa qowla rasuulihi sala اllahu calayh wasalam wa qowla asxaabih yani waxay ka tageen hadalkii ilaahay iyo hadalkii rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam iyo qowlkii saxaabadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wa qowla saa'iri الnaas iyo ummadii kale hadalkooda way isaga tageen wa qowla shucaraa wa qowla ahli carabiya shucaradii hadalkooda bay isaga tageen dadkii carabiga yaqaanay hadalkooda bay isaga tageen alladiina dakaruu xaqiiqata alkalaam wa sharaxuuh kuwaasoo sheegay xaqiiqada kalaamka oo markaa sharxay wabayanuu xaddah oo markaa caddeeyey xadka iyo tacriifka kalaamka uu leh waxay oga tageen intaasoo dhan bikalimatin nusibat ila alaktal annasraani alkhabiif kelmad loo nisbeeyey akhdalkii waxaa weeyaan nasraaniga ahaa oo markaa xumaa laa tadri asaxiixatu canhu am mutaqawala garan maysid miyay ka sugan tahay oo masaxbay ka tahay mase waxa wey waa lagu been abuuranayaa marka sidaas ayuu sheekhu u radiyey kalaam ullah iyo kalaamu rasuul iyo kalaamu saxaaba waxa weeyaan hadalkaasi way radinayaan dhammaantood beytka laftiisa culimada qaarkood waxay tilmaameen in diiwaankii alakhdal annasraani inuusan ku jirin sheekha la yidhaahdo abu muxamed alkhashaab oo ka mid a ah aimada waaweyn oo luqada wuxuu odhanayaa qad fatashtu dawaawiin alakhtal alcatiiqa falam ajid hada albeyt waxaan baaritaan ku sameeyey diiwaanadii akhtal ee hore kama helin bu yiri beytkaas sheekha loo yaqaano assijzi wuxuu oranayaa akhtar hadalkiisu wuxuu ahaa ina albayaana min alfu-aadi buu ahaa taxriif bay ku sameeyeen markaasay yidhaahdeen ina alkalaama la fi lfu-aadi bay yidhaahdeen marka waa waa markaas waa masalo qalad ah saxduna waxay tahay nutqun mufhim weeyaan kalaam xagga luqada naxwiyiin sidaa way khilaafsan yihiin oo afar shardi ama afar qeyd ayay u dhigeen afartaa qayd qaydka kood waxaa weeye allafdu waa inuu yahay lafdi lafdina waxaa la yidhaahdaa waa cod koobsaday xuruufta hijaa'iga xuruufulhijaa waa min alif ila alyaa xuruufta xuruufulhijaa'iga la yidhaahdo cod wata ayaa la yidhaahdaa qaar waxay kusii daraan codkaasi afka waa inuu ka soo baxaa marka waxay noqonayaan saddex qayd wixii laga helo ayuu lafdigu noqonayaa kow cod waa inuu yahay codkaasi waa inuu wataa xuruuftii hijaa'iga min alalif ilya wax ka mida ah waa inuu wataa afna waa inuu ka soo baxaa sida zaydun oo kale waxaa la odhanayaa lafdi baa la odhanayaa oo lafdi wuxuu yahay kow wax lagu dhawaaqay waa sawt xuruuftii buu wataa wax ka mid oo za iyo ya iyo daal buu wataa afna wuu ka soo baxay haddii qeydka lagu daro weeyaan marka waa lafdi shardigaa waa in laga helaa shardiga labaad waa in laga helaa shardigaas waxa weeyaan waa inuu yahay murakab lafdigaasi murakab waa inuu yahay murakab yacni laba kelmadood iyo wax ka badan waa in laiska saaraa kaasaa murakab la yidhaahdaa lafdiga murakab waa wadcu shay calaa shay asalka waa shay shay la dul saaray baa la yidhaha murakab laakiin istilaaxa marka laga warramayo murakabku waa wixii laba kelmadood iyo wax ka badan laysaga keenay ayaa murakab loo yaqaanaa sida zaydun caalimun muxamedun bitawiilun muxamedun kariimun wuxuu noqonayaa almasjidu waasicun waa laba kelmadood baa lasaga keenay murakab baa loo yaqaanaa shardiga saddexaad waa inuu yahay mufiid ayib murakabkaasi waa inuu yahay mufiid oo faa'iido waa in laga helaya faa'iido cidda hadlaysa ay ku aamusi karto ama cidda dhegaysanaysa ay ku aamusi karto waa in laga helaa oo haddii masalan la yidhaahdo jaaa muxammadun waa mufiid oo maxaa laga faa'iiday qofkii ku dhagaysanayey wuxuu ka faa'iiday maxamed inuu yimid ayuu ka faa'iidey ama jaaa alra'iisu ra'iiskii baa yimid jaaa almudarisu mudariskii baa yimid kharaja almucallimu mucallimki baa baxay dhammaan taraakiibtaasi waa mufiid waayo qofka dhagaysanaya waxbuu ka fahmay mucallinkii baa baxay mucallimkii baa soo galay ra'iiskii baa yimid ayaad ka fahantay shardiga afraad waxaa weeyaan bilwadci wadci waa inuu yahay wadcigaas laba macnaa lagu fasiraa bilqasdi bimacnaa qofkan ku hadlaya waa inuu u qasdaa halkaa waxaa ku baxaya kii hurday oo markaas iska hadlayey ama kii markaasi saahiga wax halmaansan oo iska hadlayey kii waalnayoo iska hadlayey kullu haadaa kalaamkoodu shuruudda kale hadal laga hele haddii markaa uu yahay qofka ku hadlaya ilmo iska hadlaya ma noqonayo kalaamkii ma noqonayo shardibaa ka maqan oo wadci baa ka maqan marka bilwadci bimacnaa bilqasdi bay ku fasireen laakiin sida ka fiican waa in la yidhaahdo maya bilwadc waxaa loo jeedaa waa inuu yahay yani lafdi carab ay degsa waa inuu lafdi carab ay degsatay oo macnaa ay u isticmaashay waa inuu yahay bilwadci macnaa bilwadci alcarabi lafdiga carab degsatay waa inuu yahay halkaasna waxaa ku baxaya waxyaalihii luqaadka kale ay degsteen ayaa markaa ku baxaya afartaa wixii laga helo ayaa waxaa loo yaqaanaa kalaam cinda anaxwiyiin midka ugu horeeya oo lafdiga ah allafdu waxaa ku baxaya dhowr shay ilaa afar shay baa ku baxaya afar shay yani markaasi kalaam maahan cinda naxwiyiin laakiin cinda kayrihim waa kalaam waxay yihiin kow ishaarada iyo tilmaanta ishaarada iyo tilmaantu yani waxa weeyaan fuqahada agtooda waxa weeye waa kalaam baa la ictibaarinayaa kalaam ayaa la ictibaarinayaa laakiin naxwiyiin agtooda ishaaradu iyo tilmaantu kalaam maaha maxay ku baxday lafdi baa laga waayey laakiin ma noqonayo kalaam lanna waxaa laga waayay shardigii ahaa allafdu ayaa laga waayay marka ishaaradu way baxaysaa waxaa kaloo baxaya kitaaba iyo qoraal baa baxaya oo haddii derbigaa lagu qoro ama sabuuradda lagu qoro dayib muxamedun daahibun maxamed mid tegayo weeye haddii lagu qoro sabuuradda waad fahamti maxamed inuu tegayo ama jaaa muxamedun maxamed baa yimid waad fahamti maxamed inuu yimid sax laakiin kalaam maahan lanna waxaa laga waayey dhawaqi baa laga waayey lafdigii waxaa ku baxay tilmaanti baa ku baxday kitaabadiina way ku baxday oo kalaam ma noqonayso cinda naxwiyi waxaa ku baxay waxa loo yaqaano cuqadka cuqadka waxaa weeyaan kuwa dalaaliinta qaarkood waxay sameeyaan faraha intaas u qabtaan bay markay wax kala iibinayaan waxba isla meel dhigaan beecii iyo wixii la iibinayey cuqad baa loo yaqaanaa faraha isqabteen waxba isla fahmeen cuqadkaa marka ayagu waxba isla fahmeen oo xisaab iyo waxba isla meel dhigeen laakiin naxwiyiin ayagu uma yaqaanaan kalaam lianna waxaa la waayey shardigii ahaa lafdi baa laga waayey arrinka afaraad waxaa weeyaan ku baxaya waxaa loo yaqaano nusub nusub waxa weeyaan waxyaalaha sida maalan mixraabka oo kale qofka soo galaa masjidka wuxuu garanayaa inay halkaa qibladu tahay oo wuxuu ku garanayaa mixraabkaas sida maalan ishaaraatulmuruurka wadooyinka waxyaalaha loo sameeyey calaamaadka loo sameeyey kuwa tilmaamaya dadku inay socdaan iyo kuwa tilmaamaya dadku inay istaagaan nusub baa loo yaqaanaa nusub ayaa loo yaqaanaa looxaanta la dhigayo yani markaas albaabka la dhigayo oo loogu talagalay in halkaa kabaha lagu bixiyo oo halka kabaha la geliyo nusub bay noqonayaanoo qofku waxbuu ku fahmayaa bimacana halka kabaha dhig weeye masaajidka hala geliyo marka kullu hadaa nusub baa la yidhahdaa waxbaad ku fahamtay laakiin kalaam maaha waxay ku daraan waxa loo yaqaano lisaanul xaal waxa xaaladda laga fahmo oo qofka halkaas soo istaagaa wuxuu garanayaa markiiba halkan in darsi lagu dhiganayo ayuu fahmaya iyadoo cid aysan u sheegin maxaa yeele xaalka meesha yaal ayuu ka fahmaya dadka fadhiya kutubta haysta ayuu ka fahmaya afartaa shay min ka mida kalaam looma yaqaano cinda naxwiyiin alcuqad annusub ayib lisaan alxaal alishaara alkitaaba intuba waxay ku baxeen allafdu bay ku baxeen murakab markii la leeyahay shardiga la shardinayana waxaa baxaya muxamadun oo kale maxamed haddaas ka ihahda muxamadun kitaabun qalamun kalaam maaha maxaa yeelay waxaa laga waayey tarkiibkii baa laga waayay waa hal kelmad tarkiibkuna maxaa la doonayey laba kelmadood wax ka badan in lasaga keenaa la doonayey mufiid marka laleeyahay waxaa baxaya walow tarkiibba ha noqdee haddii wax laga fahmi waayo yacni asna ma noqonayo kalaam sida in kharaja almudaris ama in jaaa muxamedun maxamed hadduu yimaado maxamed hadduu yimaado maxaa dhacaya wixii dhici lahaa lama sheegin marka jumladaa shardiga ah ee haddii aan lagu darin jawaabkii aan la raacinin in qaama muxamadun ama in dakhala muxamadun yani facala kada haddii la yidhaahdo hadalku waa taam laakiin in qaama muxamed keliya haddii lagu kaaftoomo kalaamkaas wuxuu noqonayaa midaan mufiid ahayn ayuu noqonaya tarkiibba ha ahaado in iyo qaamaha lasaga keeno laakiin mufiid maahan oo waxba lagama faa'iidin maxamed hadduu istaago maxamed hadduu soo galo maxamed hadduu baxo maxaa la socda hadalka weli ma dhammaystirnaa waxaa ugu dambeeya bilwadci marka laleeyahayna waxaa ku baxaya luqaadka kale oo haddii lagu fasiro bilwadci macanaa bilwadci alcarabi haddii lagu fasiro weeye bilwadci bilqasdi haddii lagu fasirana halkaa waxaa ku baxaya kii hurday oo markaasi iska hadlayey ama kii markaasi saahiga wax halmaansan oo iska hadlayey kii waalnaay oo iska hadlayey kullu haadaa kalaamkoodu shuruudda kale habal laga hele haddii marka uu yahay qofka ku hadlaya ilmo carroo iska hadlaya ma noqonayo kalaamkii ma noqonayo shardi baa ka maqan oo wadci baa ka maqan marka bilwadci bimacnaa bilqasdi bay ku fasireen alkalaamu kalaamka naxwiyiin agtooda huwa kalaam allafdu lafdi weeye waa dhawaq weeye lafdigii almurakabu yacni isa saarnaa laba kelmadoodii wax ka badan dayb murakabkii almufiidu wax faa'iideynayey bilwadci yani marka wax ku faa'iideynaya wadci inuu yahay bilwadci macnaa bilqasdi mid loo qasday oo markaasi qasdan loogu hadlay ama bilwadci waa inuu yahay wax ku faa'iideynaya inuu yahay kownuhu wadcan carabiyan dagaal carbeed inuu yahay oo carab markaa ay dejisatay maalan xadara xadara kelmaddaasi carab baa dejisatay waxayna u dejisay yacni imaansho inay u isticmaasho kharaja carab baa dejisatay maxay u dejisatay inay yani markaa u isticmaasho bixitaanka dayib akala waxaad dejisatay carab maxay u dejisay inay ku tuso yani markaa cunitaan wahaakada marka waa inuu yahay bilwadci ay bilwadci alcarabi luqadda carbeed waa inuu yahay yani shuruudda waxa laga helayo waa inuu wadci yahay oo carab yani markaa kalaamkeedii weyni wa aqalu maa shay kan ogu yar oo yataallafu an yatakawanu uu ka kooban yahay yani kalaamku kaa'inun ama xaasilun wuu xasilayaa min ismayni laba isma xaggoodu ka xasilayaa wadalika naxwu zaydun qaa'imun oo kalo weeye aw min ficlin wasmin wuxuu markaasi ka ahaanaya oo ka xasilayaa min ficlin wasmin ficliya ismi naxwu qaama zaydun weeyaan ama zaydun oo kale wey halkan sheekh wuxuu ka warramaya raximahu allahu tacaala kalaam mar haddii uu yani inoo soo tacriifiyey oo inoogu tacriifiyey tacriifkaas yani marka uu soo tilmaamay maxaa ugu yar oo kalaamu isaga yimaada ayuu inoo sheegayaa waxaa ugu yar buu sheekhu leeyahay laba ismi meesha ugu hoosayso kalaam laga bilaabo waa laba ismi wuu tusaaleeyey sheekhu waa sida zaydun qaa'imun zaydun waa ismi qaa'imunna waa khabar zaydun qaama marka waa kalaam inuu kalaam yahay maxaad ku ogaanaysaa afartii shardi ayaad ka eegeysaa afartu maxay ahaayeen kow zaydun qaa'imun waa lafdi waa lagu dhawaaqay zaydun qaa'imun waa sawt mushtamila xuruufti hijaa'iga wax ka mid a ah. zaydun qaa'imun waa murakab oo zayd iyo qaa'im baa lasaga keenay oo laska saaray waa mufiido waxaan ka faa'iidaysanay zaydun qaa'imun waxaan ka faa'iidnay zayd inuu istaagay baan ka faa'iidnay waa wadcu lcarabi oo zaydun qaa'imun carab baa isticmaasha markay doonayaan inay kuu sheegaan zayd inuu istaagay zaydun qaa'imun bay ku odhanayaan laakiin luqaadka kale luqadda soomaaliga oo kale markuu doonayo qofka soomaaliga inuu ku yidhahdo zayd waa istaagay zaydun qaa'imun bay ku maya muxuu ku odhanayaa zayd wuu istaagay buu ku odhanayaa marka tarkiibkuna waa tarkiib carabi ah weye waa bilwadci alcarabi weye min ismayni baa lasaga keenay aw min ficlin wasmin waxaa lasaga keenay ficil iyo ismi wuu tusaaleeyey sheekhu wuxuu ku tusaaleeyey qaama zaydun qaama waa ficil zaydunna waa ismigii waa kalaam kalaamkaasi shuruudii afartayd baa laga helay waa markaasi waa lafdi waa murakab waa mufiid waa carabi oo carabbaa qaama zaydun u dejisatay inay markaa u isticmaasho markay doonayaan inay kuu sheegaan zayd inuu istaagay qaama zaydun bay u isticmaalaan qaama zaydun bay u isticmaalaan marka waxaa lasaga keenay ficil oo qaamo ah iyo zaydo markaasi ismi ah marka waa meesha ugu hoosaysa wey meel ka hoosaysa oo kalaam lasaga keeno may jirto laba ismi ama ficil iyo ismi halkaa waxaan ka fahamnay inaan laba ficil iska saari karin kalaam laba ficil oo daraba daraba iyo qaama qaama keliya aan la ohan karin ama laba xaraf ama ficil iyo xaraf ama xaraf iyo ismi ama laba xaraf marka meesha ugu yar imaa laba ismi waa inay noqotaa wa imaa ficil iyo ismi waa inay noqdaa waa aqalu maa shay kan ugu yar oo yata'allafu uu isaga yimaado isaga dumo yacni kalaamkii xaasilun min isnayn laba ismi xaggoodu ka xasilayaa kadalika naxwu zaydun qaa'imun oo kale weeye marka mihaalka la icraabayo zaydun waa mubtade marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu calaa aakhirihi qaa'imunna wuxuu noqonayaa khabaru lmubtada marfuucun bilmubtada wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu calaa aakhirihi aw min ficlin isaga imaanaya oo ka xasilayaa min ficlin ficil iyo wasmin ismi ficil iyo ismi ayaa markaa lasaga keenaya naxwu qaama zaydun qaama waa ficil maadi mabniyu cala alfath laa maxala lahu min alciraab zaydunna wuxuu noqonayaa faacilun marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun cala aakhirihi waalkelimatu kelimadu qowlun qowl weeye oraah weeye mufradun markaasi mufrad ah markuu sheikhu inoo soo tacriifiyey kalaam ayaa halkan wuxuu inoo sheegayaa kelimo tacriifkeeda kelimo wuxuu inoogu tacriifiyey qowlun mufradun waa xagga isilaaxa weeye xagga isilaaxa ayaa kelimad marka la tacriifinayo waxaa lagu tacriifiya qowlun mufrad laakiin kelimada xagga luqada waxaa loo isticmaalaa oo lagu iطlaaqaa jumlooyinka jumlooyinka waxaa la iska yidhaahdaa markaa kelimatu ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu tilmaamaya wuxuu ohanayaa yani markaasi kelima haddii lagu isticmaalo qur'aanka iyo sunnada iyo kalaamul carab haddii la isticmaalo waxaa loo jeedaa alkalaamu taam bimacnaa jumla mufiidaa loo jeeda xagga luqadda luqadda carbeed iyo kitaabka iyo sunnaha intuba haddii kelimo la isticmaalo waxaa loo jeeda aljumlatu taama baa loo jeedaa ayib xaggaasi waa xagga luqada weeye meelo badanna qur-aanka waa ku soo aroortay iyadoo markaasi inta kelimo la isticmaalay maqsuudku uu yahay jumal iyo markaa kelimado fara badan loo jeedo sida kallaa inahaa kalimatun inahaa kalima waa kelimadu weeye inahaa kelima kelime maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fii maa taraktu intaasa waxaa lagu sheegay kelima inay tahay taayib inay kelimo tahay ayaa lagu sheegay wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam asdaqu kalimatin qaalahaa shaacirun kelmad waxaa ugu run badan nin shaacira uu ku hadlo alaa kullu shayin maa khala allaha baatilu intaasoo wada socota ayuu nabigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay tahay kelima ayuu ku sheegay marka yani marka isticmaalka luqadda carbeed iyo qur-aanka iyo sunnaha intuba kelima waxay u isticmaalaan aljumal almufiida ayaa markaa lagu itlaaqa oo lagu ridaa laakiin sheekhu xagga luqada kama hadlin lianna kitaabku naxwuu ku saabsan yahay naxwiyiin maxay u yaqaanaan kelimo taasuu loo tacriifiyey waxay u yaqaanaan naxwiyiin kelima qowlun qowl bay u yaqaanaan qowl laftiisa u baahan inaad fahanto qowl baa wixii macna ku tusiya wax kastoo macna ku tusiya lafdi kastoo macna ku tusiya qowl baa la yidhaahdaa kitaabun waa qowl muxamadun waa qowl caliyun waa qowl masjidun waa qowl see qowlu yahay lanna waa lafdi macna tusinaya marka la yihahdo masjidun masjid muxuu ku tusinayaa meesha lagu cibaadaysto ayib kitaabun muxuu kutusinayaa wuxuu ku kutusinayaa midkan la dhigto wax laga akhristo ayib daftarun muxuu kutusinayaa kan wax lagu qorto waa qowl ayib kelmadda macno kutusinaysa qowl baa la yidhaahdaa mufradna mufrad waxaa loo isticmaalaa wixii hal mar lagu hadlo ayaa mufrad la yidhaahdaa hal mar lagu hadlo maa yutalafadu bihi maratan waaxida hal mar wixii lagu hadlo ayaa mufrad loo isticmaalaa sida muxamedun caliyun zaydun khaalidun kitaabun rijaalun waa mufrad weeya mufrad baa markaas loo isticmaalaa kelimadii wuxuu ku tacriifiyey inay tahay qowl haddana mufrad ah waa shay macno ku tusinaya oo haddana keligii ah waa sida muxamed oo kale muxamed waa kelima leanna labadii qeyd baa laga helay muxamed waa kelima labadii qayd baa laga helay labada qayd maxay yihiin waa qowl waa midda labaadi waa mufrad mufrad wey hal mar baa lagu hadlay waana qowl oo macnuu tusiyey oo muxuu ku tusiyey marka maxamed la yidhaahdo cid alle ciddii magacaa lahayd way soo jeedsanaysaa marka la yidhaahdo kitaabun waa la garanaya waxa loo isticmaalaya lafdigaas wahaakada marka kelmad ama kelima yani kelima waa la yidhaahdaa kelmana waa la yidhaahdaa kilmana waa la yidhahda intuba waa saxiix weeyaan waalkelimatu kelimadu qowlun qawl weeye oraaho weeye qawlkaasoo mufradun mufrad ah wahiya hiya kelimadii ismun ismi weeye wa ficlun ficil weeye wa xarfun xaraf weeye xarafkaasoo jaaa limacnan macna markaasi la yimid wuxuu noo sheegayaa sheekhu raximah allahu tacaala kelimadu aqsaamta ay leedahay halka wuxuu ku khilaafayaa saaxib alajrumiya ku khilaafaya saaxib alajrumiya waxaan soo aragnay in ismi iyo ficil iyo xaraf uu ka dhigay inay aqsaam ka yihiin kalaamkii oo markuu kalaamkii tacriifiyey ayaa wuxuu yihi wa aqsaamuhu markaasa wuxuu sheegay ismi iyo ficil iyo xaraf buu sheegay laakiin xataab asagu sidaa waa khilaafay oo ismi iyo ficil iyo xaraf wuxuu sheegay kelmaddu inay aqsaamtaas leeda ayuu sheegay marka kelmaddu waxay u qaybsamaysaa ismi iyo ficil iyo xaraf xarafkaasi qeyd buu raaciyey waxa weeyaan jaaa limacnan waa xaraf markaasi macno wato weeyaan wa xaraf macnahu tawhiid saddexdaas waxaa loo qaybinayaa kelmadii mid afaraad lama socoto oo kelmadaha lagu hadlayo oo la isticmaalayo imaa kelmad kastoo isticmaalayso imaa inay tahay ismi wa imaa inay tahay ficil wa imaa inay tahay xarf mid afaraad ma y jirto mid afaraad ma jirto saa darteed yani culimada qaar waxay tilmaameen hadduu jiri lahaa nooc afaraad hadduu jiri lahaa culimmadu way heli lahaayeen maadaama uusan jirin kelmaddu saddexdan ayay markaa u qaybsanaysaa ayib mid kasta marka si gaara ayuu markaa sheekhu yani kaga warrami doonaa si gaaru oga warrami doonaa wa hiya kelimaddii ismun ismu weeye yani aqsaamteedi buu inoo sheegaya wa ficlun ficil weeye wa xarfun xaraf weeye xarafkaa qeyb buu wataa xarafkaasoo jaaa limacnan macna markaasi la yimid kaa dambe xarfun jaaa limacnan wuxuu saarayaa sheekhu xarafka aad macnaha lahayn xuruufta waxaa loo qayba xuruuf lmacaani iyo xuruuf lmabaani xuruuf lmacaani waa xuruufta macnaha faa'iideynaysa sida kaafka oo kale macnuu faa'iideeyaa ayib hadduu qofku yidhaahdo muxammadun kalbadri ama muxammadun kalasadi kaafkaasi macnuu faa'iideeyey macnuu muxuu yahay in maxamed lagu shabahayo loo ekaysiinayo markaasi baderka ama dayaxa ama libaaxa muxammadun kalasad kaafkaasi waa xaraf laakiin xarafkaa macnuu faa'iideeyey macnahaas muxuu yahay waa tashbiiha wey waa tashbiiha weeyaan muxamadun fidaar fidaasi waa xaraf xarafkaas macnuu faa'iideynaya oo markaasi ku dhex jir ah marka xuruufta waxaa loo qayba xuruuf ulmacaani iyo xuruuf ulmabaani xuruuf ulmabaani waa xuruufta markaas wax macnaa aan faa'iideynayn alif iyo ba iyo yani wax macnaa ma faa'iideynaya ayib waa xuruufta caadiga ee min alif ila alyaa xuruuftaas waxaa loo yaqaana xuruuf ulmabaani baa la yidhaahdaa xuruufulmabaani baa layihaha wax macnaha ma faa'iideynayaan xuruufulmacaani waxaa ka mid a ah, xuruufta sheekhu inoo soo wado oo markaa xuruufuljarka ayaa ka mid ah marka jaali macnan markuu leeyahay muxuu saarayaa sheekhu wuxuu saarayaa xuruufta wax macnaa aan faa'iideynin alif ba ta sa jiim xa ya yani kuwaasi xuruufulmabaani ayaa la yidhaahdaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala falismu ismigii yucrafu waxaa lagu yaqaanaa bilisnaadi ilayhi in wax loo tiiriyo wa bilkafdi kafdaa lagu yaqaanaa wa bitanwiini tanwiin baa lagu yaqaanaa wabidukuuli alif walaam alif io laam inay galaan baa lagu yaqaanaa xuruuf ilkhafdi xuruuftii xuruuf khafdo la ohan jiray ayaa lagu yaqaanaa halkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu raximah allahu tacaala markuu inoo sheegay kelmaddii inay u qaybsamayso ismi iyo ficli xaraf mid kastaba maxaa lagu yaqaanaa ayuu marka sheekhu inoo tilmaamaya awalan waa inaad ogaata tacriifka ismiga ismi waxaa lagu tacriifiyaa kalimatun dallad calaa macnan fii nafsiha walam taqtarin bizamaan waxaa la yidhaahdaa ismi waa kelma tusinaysa macno macnahaas iyadu ku sugan yihi zamanna lama socdo sida maala khaalidun oo kale khaalidun waa kalimatun waa kelmad dalad waxay tusinaysaa calaa macnan macnay tusinaysaa macnahaas fii nafsi iyadu ku sugan yihi oo marka la yidhaahdo muxamadun ama khaalidun la yidhaahdo yani kelmaddan khaalid khaad iyo alifkan iyo laamkan iyo daalkani waxaa loo isticmaalay daatadan baa loo isticmaalay waa kalimatun dal calaa macnan ayib macnahaasi nafteedu ku sugan yahay meel kale lagama keena iyaduu ku sugan yahay walam taqtadin bizamaanin zamaanna lama socdo wax zamaan iyo waktigoo la socdaa ma uu jiro ism baa la yidhaahdaa kalimatun dalat calaa macnan macnaha la sheegayana waa daatan ay ku dhacaysa weeyaan zamaana lama socdo taas waxay noqonaysaa waa ismi weeyaan waa tacriifki sheekhu ma sheegin laakiin waa tacriif markaas culamadu ay ku tacriifiyaan kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha waa kelmad tusinaysa macno macnaha nafteeda ay ka tusinaysaa zamanna lama socdo sidaa waa tacriifkeeda wuxuu inoo sheegay marka sheekhu maxaa lagu garanayaa kelmaddii hadduu inoo sheegay inay ismi iyo ficli xaraf u qaybsamayso maxaa lagu kala garanayaa tan inay ismi tahay maxaa lagu garanayaa tan inay ficil tahay maxaa lagu garanayaa tan inay ismi tahay maxaa lagu garanayaa wuxuu haddaba inoo bilaabay waxyaala lagu kala garanayay wuxuu ka bilaabay ismigii buu ka bilaabay sababta oga bilaaba waxaa weeyaan saddexdooda waxaa ugu sarreeya ugu sharaf badan bay yidhaahdaan ismiga ugu sharaf badan saa darteed ismiguu ka maarmi karaa xaraf iyo ficlu ka maarmi karaa laakiin xarafka iyo ficilku ismi kama maarmi karaa ficil haddii la sheego ismiguu u baahan yahy xaraf haddii la sheego ismiguu u baahan yahy sida xurufujarkii oo kale ayib laakiin ismi waxaa suurtagal axyaanan ah, u ka maarmaba sida zaydun qaa'imun waa laba ismi ficil meesha ma yaala xarafna ma yaala xuruufuljar haddii la sheego waa in la sheega waxay jarayeen oo asmaadii ah marka saasuu ismiga ugu bilaabay lisharafi ismiga waxaa lagu garanayaa bil ilayhi in wax loo tiiriyaa lagu garanaya isnaadku waxa weeyaan in la yidhahdo waxaasuu leeyahay ama waxaas sameeya ismigu calaamadaasi waa calaamad yani ugu muhiimsan calaamaadka ismigu uu leeyahy tusaale haddaan ka bixna wuxuu noqonaya isnaadu leeyihi qumtu qumtu waxaan odhanayaa markaan macnaynayo waan istaagay istaaggu waa ficilka qaafka iyo alifka iyo miimka weeye qaama wey ficilku ficilka waxaa loo yaqaanaa musnad waa kii la tiirinayey taadana waxaa loo yaqaanaa musnadun ileyhi waa kii wax loo tiirinayey qiyaamka marka yaa sameeyey man alqaa'im ta'da weeya musnadun ilayhi waa asaga akaltu markaan idhaahdo ficilku waa hamzada iyo kaafka laamka weeye ta'danna waa ismigii marka ficilkan akliga meesha ka dhacay xadiskan meesha ka dhacay oo akliga waxaa loo tiirinayaa ta'dan oo faacilka loo tiirinaya dayib shariibtu waa la mid darba muxamadun marka laleeyahay darbigan iyo garaacan yaa loo tiirinayaa yaa laleeyahay uu sameeyey maxamed baa sameeyey qara'a khaalidun khaalid baa akriyey qira'adii loo nisbeeyey khaalid baa loo nisbeeyey waa isnaadku waa noocaas waa tiirinta weeye waxaasuu sameeyey waxaasuu leeyahay waxaasuu cunay waxaasuu cabbay tiirintaasa waxa laydhaha alisnaadu ilayhi waana calaamada markaasi ismiga uu leeyahay waa midda ugu nafciga badan wey limaada kuwan kaloo sheekh uu soo wado meelo aysan gelin bay iyadu gelaysaa meele aysan gelin bay gelaysaa sida darabtu ta'daasi waa ismi inay ismi tahay maxaa lagu gartay markaad fasiraysa maxaa odhanaysaa darabtu anaa garaacay anaa garaacay maxaad isku tiirisay marka garaac baad isku tiirisay soo maaha ayib qara'tu anaa akhriyey maxaad isku tiirisay qiraada isku tiirisay soo maaha tiirintaasa waxay noqonaysaa yani markaas waxay noqonaysaa calaamad tusinaysa ta'dana inay ismi tahay maadaama aad qiraa'adii u tiirisay ood akligii u tiirisay ood shurbigii u tiirisay ood markaasi u tiirisay afcaashii o dhan aad u tiirisay bilisnaad ilayh taadaas marka calaamaadka kale oo lagu yaqaana ismiga ma aqbalayso xuruufuljar ma aqbalayso kuwa kaleo soo socda ma aqbalayso waxaa lagu garanayaa ta'daas inay ismi tahay waxbaa loo tiiriyey bil isnaadi ileyhi wa bilkafdi kafduhuna waa hoosdhiga wey kafduhuna jarna waa la isticmaalaa kafdana waa la isticmaalaa waa laba marka istilaax oo marka culimadu ay kala leeyihiin bimuxammadin bizaydin bikhaalidin bicaliyin biwaladin bikitaabin dhammaan waxay noqonayaa asmaa bay noqonaysaa waa la khafdiyey ayib wabitanwiini tanwiintuna waa xarakadaas ah, markaas labalaabka ah labada damo ama labada fatxo ama labada kasro wey tanwiintu haddaad aragto tanwiin meelay saaran tahay waa ismi un tanwiintu tacriifkeedu waa nuunun saakinatun zaa'idatun talxaqu aakhira alismi lafdan wa tufaariquhu khatan istignaa'an canha bitakraari shaklati cinda adabdi bilqalam yacni wuxuu noqonayaa macnahaas waa nuun awalan tanwiintu waa nuun nuuntaas ma xarakaysna waa saakina way sukuunsanta nuunun saakina nuuntaasi asal maahana waa zaa'id nuunun saakinatun zaa'ida haggee bay gelaysaa nuuntaas talxaqu aakhir alism ismiga dabayaaqadiisay dhacaysaa oo gelaysaa goorma lafdan marka lagu dhawaaqayo ayay gelaysaa o dhacaysaa wa tufaariquhu khatan laakiin marka la qorayo meesha way ka baxaysaa oo nuun lama qorayo lidaalika yani qofka aan aqoonin yani higaada si fiican aan u aqoonin marka la maxamadun qor wuxuu qorayaa miim iyo xaa iyo miim iyo daal nuun buu ka dambaysiinaya nuunka uu qorayo waa dhawaqan u maqlayo nuunkan uu maqlayo laakiin ma oga inaan la qorin oo qoraalka ay tegayso wa tufaariqu khatar qoraal ahaan waa laga maarmaya maxaa looga maarmaya istiqnaaan bitakraari shakla waxaa looga kaaftoomay xarakadan soo noqnoqonaysa cinda dabdi bilqalam marka qalin wax lagu qorayo marka la qorayo xarakadan soo laba noqonaysa ama laba godaalkan ama laba hoosdhigan ama laba kordhigan ayaa lagaga kaaftoonaya marka tacriifkaas waxaa yeelanaysa tanwiintaa yeelanaysa dhawaqon baa imaanaysa xamadun khaalidun waladun kitaabun nuunkaa lagu dhawaaqayo waa marka lagu dhawaaqayo laakiin qoral hadday noqoto ma qoraysid maxamadun daalka nuun kama khaalidun daalka nuun kama caliyun yada nuun kama dambaysiinayso waa cinda nudqi faqad ama cinda alkitaaba laa laa xarakadaas soo laba noqotay ayaa looga maarmay tanwiintu marka waxay leedahay aqsaam dhowra ilaa toban qaybood baa la sheegaa laakiin afar ayaa ugu caansan tanwiinu tamkiin iyo tanwiinu tankiir iyo tanwiin alcubad iyo tanwiin almuqaabala afartaas ayaa ugu caansan oo arki doona insha allah si ka faahfaahsan biidni illaahi tacaala wa bidukhuuli alif walaam alif iyo laam waa al baa loo jeedaa alif walaam al baa loo jeedaa ashuna meelaan ahayn asmaada ma gasho alrajulu alwaladu albintu alkitaabu alqalam ayib wa xuruufu lkhafdi iyo xuruuftu wax khafdinaysa xuruufulkhafdina meelaan ismi ahayn ma gasho marka muxuu inoo sheegay bilisnaadi ileyhi kow bilkhafdi labo bitanwiini saddex bidukhuuli alif walaam afar wa xuruufi alkhafdi shan shan buu sheekhu inoo sheegay laakiin ismiga calaamaadka uu leeyahy shantan keliya maaha ilaa konton baa la gaarsiiyaa ilaa khamsiina calaama ayaa la gaarsiiyaa laakiin shantan waa shanta ugu caansan weeyaan shantani waa shanta ugu caansan weeyaan markaas oo ka mid ah calaamaadka ismigu uu leeyahay falismu ismigii yucrafu waxaa lagu gartaa oo lagu aqoonsadaa bilisnaadi ilayhi in wax loo tiiriyo wa bilkhafdi yani khafdaa lagu gartaa khafduhuna waa calaamadaas yani markaa ismiga xagga dambe kaga sugan oo markaasi xarakadaas keligeeda weeye kasruhu wa bitanwiini tanwiin baa lagu gartaa waa laba godaalka ama laba kordhiga ama laba hoosdhiga weeye tanwiintu wa bidukhuuli alif walaam waxaa lagu gartaa alif iyo laam inay gasho ayaa lagu gartaa wa xuruufi alkhafdi xuruufta xuruufulkhafda loo yaqaano ayaa lagu gartaa calaamaadkan marka qaybo ka mid a ah, ismiga xagga hore ay ka galaan qaybna xagga dambe ay ka galaan ayib khafduhu iyo tanwiintu waxay gelayaan xagga dambe alif iyo laamtu iyo xuruufulkhafdiguna xagga hore ayay ka gelayaan markaasi ismigii intaa marka sheekhu wuxuu inoogu sheegay ismigii calaamaadkii lagu yaqaanay calaamadahaasi kelmad kastood ku aragto waxaad ku caddaanaysaa inay tahay ismi inay tahay waxaad ku aqoonsanaysaa oo calaamaadkani faa'iidadu waxay noqonayaan markaad kala garan weydo shaygani ma ismi mase waa ficil mase waa xaraf soo qaada calaamadihii ku eeg hadday aqbasho waa ismi calaamaadka ismiga ah. hadday aqbali weydana ismi maaha marka laazim ma ahan mar kastaba inay calaamaddu la socoto laazim maaha laakiin waa calaamaad la doonayo adigu inaad isticmaasho oo markaad kala saari weydo kelmaddii ma ismibaa ma ficilba ma xarafba in adigu isticmaasho ood ku kala saarto ayaa la doonaya wuxuu sheekhu llah walficlu ficilkii yucrafu waxaa lagu garanayaa biqad qad baa lagu garanaya wasiini siin baa lagu garanayaa wa sawfa sawfa lagu garanayaa wa taai taaniisi waxaa lagu garanayaa tadii dadigah tadii asaakinati reebanayd halkan sheekh wuxuu inooga warramaya raximah allahu tacaala ficilkii maxaa lagu garanayaa calaamaadka ficilka lagu garanaya maxay yihiin waxaa lagu garanayaa ficilkii wuxuu inoo sheegay ee markaasi qad iyo siin iyo sawfa iyo taa taaniis afar calaamadood buu afar calaamadood ayaa markaasi ficilkii lagu gara lagu aqoonsanaya midda kood waa qad weeye qad weeyaan qad meelaan ficil ahayn ma gasho xarafna ma gasho ismina ma gasho waxay gelaysaa labada ficil oo ah yani markaasi maadiga iyo mubaaraca ayay qaddu gelaysaa markay gasho ficilka maadi laba macnoay faa'iideynaysaa labadaa macnooo kale ah taxqiiq yani markaasi inuu dhab ahaan shaygani u dhacay ayay faa'ideynaysaa waxay kaloo faa'iideynaysaa inuu shaygani mar dhow dhacay dhicitaankiis inuu dhow yahay bay faa'iideynaysaa midda hore waxay noqonaysaa iyadoo maadi gashay oo taxqiiq faa'iidaysay waa sida qad aflaxa almu'minuun marka la fasiraya waxaa la odhanayaa muuminiintii si dhabay ah u liibaaneen dhabnimadaasi maxaa tusinaya qadanaa tusinaysa xarafka qad ah ayaa markaasi dhabtaas iyo xaqiiqada ayadaa tusinaysa maadi hadday gasho macnaheedu waxa weeye taxqiiq bay tusinaysaa qad aflaxa almu'minuun waxay kaloo tusinaysaa maadi markay gasho dicitaankii ficilkii inuu dhowaaday sida qad qaamat salaatu ay qaruba qiyaamaha baa loo jeedaa salaaddii istaageedii ayaa dhowaaday qad qaamati salaatu marka midda horeo ah qad aflaxa aflaxa waa ficil ma daliil maxaa tusinaya aflaxa inuu ficil yahay qad baa gashay qaddu maxay faa'iidaysay taxqiiq bay faa'iidaysay taxqiiq ayay faa'iidaysay oo inay si dhaba ah u liibaaneen mu'miniintii bay inoo faa'iidaysay xaqiiqadaas waxaan ka faa'idaysanaynaa qadda qad qaamat qaama waa ficil wa daliil qad baa gashay waxayna faa'iidaynaysaa qaamat isalaa qiyaamu salaa inuu dhowaaday dhowaanshaha xaggee laga faa'iidaystay qaddanaa faa'iidaynaysa qaddan ayaa faa'iidaynaysa labadaas macno ayay faa'iidaynaysaa markay maadiga gasho markay mudaarica gasho waxay faa'iidaysaa taqliil ama takhiir in wax la badinayo ama la yaraynayo iyadoo la badinayo waxa weeyaan qad yasduqu saadiq qad yasduqu saadiq ninka runlowgaa ah, intuu run sheego way badan tahay qad yasduqu yasduqu waa ficil haddii lagu weydiiyo ma daliil inuu ficil yahay waxaad odhanaysaa qad baa gasha qadna meelaan ficlayn ma gasho macnahay faa'iidaysa muxuu yahay waxay faa'iidaysa taktiir oo ah ninka runlowga inuu run sheego way badan tahay qad yasduqu saduuq taqliil bay faa'iidaysaa sida qad yasduqu alkaduub been badunu inuu run sheego maxaa la ohanaya way badanta mise way yar qad yasduqu alkaduub been badunu inuu run sheego maxaa la ohanayaa way yar waa taqliil marka yasduqu ficilkaasi mudaaric waa ficil wadaliilu calaa daalika qad baa gasha axyaanan waxay faa'iidaysaa taxqiiqna way faa'iidaysaa mudaarica markay gasho taxqiiqna way faa'iidaysaa sida qad yaclamu allaahu yani markaasi qad yaclamu maa antum calayhi yani alla wuu ogyahay si dhabu alla u ogyahay maa antum calayhi waxaad ku sugan tihiin alla wuu ogyahay marka qaduf waa calaamad ay wadaagaan mudaarica iyo maadigaa wadaaga macaanidaasayna faa'idaysaa waxaa kaloo lagu gartaa ficilkii siin iyo sawfa siin iyo sawfa labadaa calaamadood waxaa si gaara u leh ficilka mudaaric baa si gaara u leh waxaad ohanaysaa sayaquumu yaquumu waa ficil ma daliil siin baa galay sayakruju yakruju waa ficil wa daliil siin baa galay sayaktubu sayaqra'u yaqra'u waa ficil ma daliil siin baa galay sayaquulu yaquulu waa ficil ma daliil siin baa galay oo siin baa markaa ka hormartay waxaa la mid ah sawfa sawfa yaquumu iyo sawfa yaclamu iyo sawfa yakhruju yaclamu iyo yakhruju iyo afcaasha la midka waa ficil wadaliilu calaa dalika sawfa ayaa markaa gashay ayib marka labadaasna waxay gaar ku yihiin ficilka ayaa gaar u leh taa taaniis asaakina taada taaniiska oo dadirka tusinaysa oo reeban waxaa gaar u leh ficilka maadi ayaa gaar u leh ficilka maadi ayaa gaar u leh sheekh wuxuu sii raaciyey inay tahay taadaasi inay tahay saakina ayuu raaciyey saakina ayuu raaciyey wuxuu ka ixtiraazayaa markaasi midda mutaxarikada xarakaysan saakinuu sheekhu noogu sheegay misaalkeed wuxuu noqonayaa qaamat jalasat akalat sharibat dhammaan kelmadahaasi waa afcaal inay afcaal yihiinna maxaa tusinaya waxaa tusinaya ta'dan aakhirka la dhigay ayaa tusinaysa taa taaniif asaakana waa la sukuuniyey marka asaakana wuxuu ka saarayaa hadday mutaxarika noqoto hadday mutaxarika noqoto afcaasha gaar oo maleh waxaa la wadaagaya asmaadaa la wadaagaysa xuruuftuna axyaana waa lagu arki karaa maxay noqonaysaa waa sida faatima mu'mina dayib saabira caabida taadaas ku dambaysa waa mutaxarika maxay gashay marka ma ficil bay gashay mise xaraf bay gashay ismi bay gashay kadaalika xuruuftii oo kale hadday tahay mutaxarika way gelaysaa oo waxaa la odhanayaa hubbata hummata laata taad waa mutaxarika marka asaakira markuu sheekhu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ka saaro haddii ay noqoto mutaxarika afcaashu gaar ooma leh asmaada iyo xuruuftuba way la wadaagayaan asaakina inay saakina tahay baa shardi ah laakiin axyaanan si qaliila waa loo xarakeeyaa qaala tikhruj iyo qaalataa ataynaa qaalataa daadi waa mutaxarika maxaa loo xarakeeyey xaaladaasoo kale waxaa loo xarakeeyey takhallusan min iltiqaa saakinayn oo markaad aragto qaalat ikhruj qaalati taada waa maksuura waa la kasriyey aa odhan taadu sotay ahayd ta saakina ah maxaa loo xarakeeyey waxaa loo xarakeeyey takhallusan min iltiqaa'i saakinayn asalku waa inay saakina tahay laakiin iltiqaau saakinayn dhacay laga takhallusayo waa la xarakayn karaa marka asalku waa inay saakina tahay taa u taaniis waxaa loo leeyahay bimacnaa faacilka ficilkan ay gashay faacilkiisaa muanaa loo jeedaa ficilkana muanaa looma jeedo waxaa loo jeedaa ficilkan meesha yaalotaagu ay gashay faacilka sameeyey baa muanaa loo jeedaa qaalad marka leeyahay yacni ficilkan qaalo ah oo taagu ay gashay faacilkiisaa muanaa qaalad markaad tidhaahdo waa inaad raacisaa zaynabu qaalat zaynabu ma odhan karta qaalat muxamedun odhan maysid qaalad muxamedun odhan maysid waxaad odhanaysaa qaalat zaynabu qaalat caaishatu kharajat hindun markaad ficilka ta ku darto waa inaad faacilkii mu'anad ka dhigtaa adoo ficilkii ta ku daray inaad faacilkii aadan mu'anad ka dhigin qalad bay noqonaysaa markaas wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala walficlu ficilkii yucrafu waa la garanayaa biqad baa lagu garanaya wasiini siin baa lagu garanaya wa sawfaa lagu garanayaa wa taai taaniif tadii dhadigaa lagu garanayaa tadii asaakinati reebanayd wa huwa ficilku alaaatu anwaacin saddex qaybood weeye maadi maadi weeye wa yucrafu waxaa lagu gartaa maadigii bitaai taaniif taau taaniif taau taaniifkii asaakinati reebanayd naxu qaamat waqacadat weeye qaamat way istaagtay waqacad way fadhiisatay wa minhu ficilka maadu waxaa ka mid a nicmaa ka mid ah wa bi'saa ka mid ah wa laysaa ka mid ah wa casaabaa ka mid ah calal asax maraan ku socno qowlka sixada badan maraan ku socno halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa ficilku inuu saddex u qaybsamo markuu sheekhuna wuxuu ku socdaa madhabka mashhuurka oo madhab albasriyiin ah ayuu sheekhu ku socdaa laakiin madaahib kalea jira oo laba ka dhigaya awalan tacriifka ficilku inaad ogaataa ficil maxaa lagu tacriifiyaa waxaa lagu tacriifiyaa kalimatun dallat calaa macnan fii nafsihaa wakhtaranat biaxadi alasminati ahalaaa kalimatun waa kelmad dallad tusinaysa calaa macnan macnay tusinaysaa macnahaasoo fii nafsihaa nafteeda kusugan meel kale lagama keenine ayadaa tusinaysa wakhtaranat waxay yani markaa ku lamaan tahay biaxad alaminati halaaa saddexdii zaman mid ka mid a baa la socda saddexda zaman maxay yihiin waa mid horey u dhacay iyo mid dhici doona iyo mid hadda taagan weye oo wax tegey hore u dhacay iyo waxaan weli dhicinoo soo socda iyo wax hadda taagan saddexdaa zaman weye zamanada la sheegayo ayib tacriifka misaalkiis wuxuu noqonayaa kelima tusinaysa macno sida xadara oo kale xadara waxay noqonaysaa waa kelmad ko kelmaddaasi waxay tusinaysaa macno oo xuduur iyo tusinaysaa fii nafsihaa ayadaa tusinaysa oo xa'dan iyo daadkan iyo ra'dan baa imaanshaha tusinaya wakhtaranat waxay ku lamaan tahay biaxadi alasimati alaat saddexdii zaman mid ka mid a ah ayay wadataa oo xadara maxay wadataa xuduurkan goormuu dhacay xilli horuu dhacay yaxduru haddaan idhahdo yaxduru waa la mid laakiin zamankay tusinaysaa muxuu noqonayaa mid markaa taagan haddii siinaan ku daro sayaxduru aan idhaahdana macnuhu waa intii kalimatun dallad calaa macnan fii nafsiha wakhtaranat biaxadi alasminati alaaa saddexday zaman mid ka mid ay wadataa zamankaasi waa kee waa mid soo socdo weli aan dhicin weeyaan midaan weli dhicin weeyaan saddexdaas halbad ku kulmiyey markaasi zuhayr ibn abi sulma oo wuxuu yihi wa aclamu maa fi lyowmi waalamsi qablahu walaakinanii can cilmi maa fii gadin canii wuxuu leeyahay wa aclamu waxaan ogahay maa fi lyowmi maanta waxa dhacaya waan ogahay walamsi qablahu shalay wixii dhacayna waan oga walaakinanii anigu can cilmi maa fii kadin berri waxaa dhici doono cami waa ka indhala ah marka wuxuu sheegay saddexdii zaman buu sheegay maa fi lyowmi waa mudaaricii weeye markaa dhacaya xaadirka ahaa walamsi qablahuna waa maadigii wixii shalay dhacay iyo wixii kasii horreeyey maa fii kadin berri waxaa dhici doonana waa mudaarica qayb ka mida weeye oo mustaqbalkii ah iyo amarkii oo dhan saddex baa marka loo qaybinayaa wax hore u dhacay iyo wax dhici doona iyo wax markaa taagan wa huwa ficilkii alaaatu anwaacin saddex nooc wey maadin maadi oo wax hore u dhacay wey wa yucrafu waxaa lagu garanayaa maadigii bitaa'i taaniisi tadi dhadigah tadi asaakinati reebanayd naxwu qaamat waxaa fiican uu yidhaahdo qaama wa qacada leanna midka la doonayo in taada lagu daro waa qaama iyo qacda lakin hadda wuxuu noo tusaaleeyey ayagoo tadi wata ayuu noo tusaaleeyey laakiin ficilkii oo caadi ah laakiin tadii la aqbali karaa in marka inoo keeno ay ahayd ka reeb marka hore ayib maadin weeye wayucrafu waxaa lagu garanayaa maadigii bitaa'i taaniid saakina calaamadda asagaa gaar u leh lalama wadaago haddii aad aragto ficilka oo taaniid wataa waa maadi sida qaamat oo kale qacdad oo kale wa minhu waxaa ka mid ah maadigii nicma wa bi'sa walaysa wa casaabaa ka mis afartan ficil afartan ficil sheekhu wuxuu noogu sheegay waa laisku hayaa labada hore waxaa laisugu hayaa ma afcaalba mase waa asmaa ma afcaalba mase waa asmaa labada dambena waxaa lasugu hayaa ma afcaalba mase waa xuruuf labada dambe marka sheekhu qowlka raajixa ayuu maray oo ah afartuba isku dar inay yihiin afcaal oo weliba ficil maadi ay yihiin ficil maadi inay yihiin wuxuuna u daliishanayaa inay afcaal yihiin calaamadii maadiga lagu yaqaana bay aqbalayaan maxaad odhanaysaa nicmat baad odhanaysaa nicmat nicmat ilmar'atu sacdun ama dacdun wabisat ilmar'atu xamaalat lxatab laysat wa casat afartu marka maxay aqbaleen afartu waxay aqbaleen calaamadii ficilka maadi gaarka u lahaa oo maxay ahayd calaamadaasi taaw bay aqbaleen mar hadday taawtaanit aqbaleen waxay noo caddaatay nicma iyo bi'sa iyo laysa casaa inay afcaal yihiin kuwa odhanaya waa asmaa nicma iyo bi'sa kuwa asmaada ku sheegaya waxay leeyihiin waxaa la arkay ayagoo xuruufuljar la geliyey baa la arkay ayib oo binicma laleeyahay binicma binia ah, bacdana maxaa lagu yaqaanay ilaa xurufujar bay ka mid ahaydeen asmaada lagu yaqaanay bada ayadoo binicmo laleeyahay ayaa la arkay mar haddii la arkay halkaas waxay yidhahdeen waa waa ismigay yidhahdeen waxaa la arkay calaa bisa bisa calaa la geliyey baa la arkay iyagoo calaa la geliyey ayaa la arkay laakiin qowlkaasi waa qowl laga raajixsan yahay misaalada ay sheegeenna culimmadu way ka jawaabeen dayib waa arki doonaa kutubta dambe ayaa iyadoo faahfaahsan arki doona insha allah wa minhu waxaa ka mid a ah ficilkii maadi nicmo ayaa ka mid ah wa bisa ka mid ah walaysa ka mid ah wacasaaba ka mid ah calal asax markaan ku soconno qowlka markaa sixada badan maraan ku soconno saddexdaba waxay ka mid yihiin ficilka maadi ayay ka mid yihiin oo marka miaalka wuxuu noqonayaa nicmat ilmar'atu yani markaa caaishatu nicmat ilmar'atu caaishatu nicmat marka waa ficil maadi waxaan u daliishanay inay ficil maadi tahay taadi baa gashay bi'sat ilmar'atu xamaalat lxatab qof dumara waxaa ugu xun midii markaa saxaabada guranaysay xaalanguurka badnayd marka bisat ilmar'atu bisata baa lagu daray waa ficil maadi waxaa la odhanayaa laysat hindun kaadibatan hindu mid been sheegaysa maaha laysat ta baa lagu daray waa ficil maadi casat hindun an taquum waxaa la rajaynayaa hindo inay markaa istaagto marka ficilka maadi calaamaadkaas ayaa lagu garanayaa halka inoo joogo wallahu aclam